saddexaad aakhirkiisii qarnigii afraad aakhirkiisii iyo qarnigii shanaad qaybtiisii hore oo uu mu'alifku noolaa waxaa u dhexeeya muddo taqriiban afar qarniyaa udhexaysa afartaa qarni marka kitaabku sanadkii uu sheekha kaga qaatoo ku soo gaadhay ninkan hadda qaadilqudaadka ah baa meesha lagu sheegay ilan waxa weye inaga kitaabtoo qoran intaan hello unbaynu laqmaysannaa laakiin saas maahan jirin inkastoo muta'akhiriinta sanadkooda iyaga kitaabta ay ku qaadanayaan hadda wax ku xidhan oo tasxiix iyo tadciif iyo kuma xidhna inta badan laakiin waxaa ku xidhan waa tabarukan bay yidhahdeen sida kutubta mustalaxa muqararka ku ah cilmigii sanadka inuu baaqi ahaado oo weli ummadda u sii jiro bay culimmadu ula qasti jireen saas daraaddeed baa waxaad arkaysaa maalan hadda rag nooloo waxaad arkaysaa qiraa'aadka qur'aankao kale sanad ku qaatay baa jira rag hadda noolo waxaa la helayaa saxiixulbukhaari iyo saxiix muslim iyo sanad mutasil ah ilaa bukhaari ku qaatay baa la helaya waa jiraan macnaha laakiin ijaazaad bay inta badan isaga badbadan tahay marka waa u nooc taqriiban uun sanadkaa iyo barakaysigiisaa mooyaane laakiin kuma xidhna wixii uun mu'alifka kitaabka ka bilowda wixii ka shisheeya ee sanadka ah bayay ku xidhan tahay yacni tadciifinta ama tasxiixintu laakiin sanadkan ka sokeeya waa saan sheegna wey macna wuxuu yidhi marka bismi illaahi araxmaani araxiim rabbi yasir wa acin bifadlika waraxmatika rabbi rabbigayo yasir fududee buuhi wa acin kaalmee bifadlika fadligaaga sababtii iyo waraxmatika naxariistaada sababteed allow noogu fududay oo noogu kaalmay way macnaha maqsuudkan aan gudagelaynay iyo kitaabkan way macnaha ayib akhbaranaa buu yidhi waa ninka markaa ardayga u ah nidaamuuddiin cumar ibnu ibraahiimkan qaadilqudaadka ah ardaygiisii weeye waxaa odhanaya akhbaranaa saas macnaha wuxuu yidhi akhbaranaa qaadilqudaad waxaa noo warramay qudaadda qaaliyada qaaligoodii bidimishqa meesha dimishq la yidhaahdo ninkii qaaliga yacni qulaadoo dhan qaaliga u ahaa nadaamuuddiin ahaa waa laqabkiisi cumar ibnu ibraahim ibnu moxamed ibnu muflix ahaa adaydaan haysanin markii la gaadho unu iska suga hadalka sheekh ayib cumar ibnu ibraahim ibnu moxamed ibnu muflix ahaa alsaalixiyi alxambaliyi ee saalix igaah ee xambaliga ahaa madhabkiisu xambaligahaa ninkaasaa ii warramay buuhi ijaazatan idmid idmiddaasoo mushaafahatan af kaga qaadasho ah ama af ku kala qaadasho ah wuxuu ka wadaa ardaygu markuu sheekhiisa cumar ibnu ibraahim ka qaadanayay kitaabka uu ka dhagaysanayay ijaaze ahaan buu kaga qaatay ijaazada waa qaababka xadiiska loo xambaaro ama kutubta loo kala qaado nooc ka mida waa ijaazadu kutubta musalaxa waata lagu sharxay macnuhuna waxa weeyaan waa in uu kuu idmo ninka kitaabka iska leh ama axaadiistuu warinayay ama kitaabkiisaba inuu kuu idmo ku yidhaahdo waxaan kuu idmay inaad iga wariso ijaaza la yidhahda maca almunaawala alijaaza almujarada noocyo badan bay leedahay ayib ijaazada marka laba nooc wey waxaa ka mid ah mid ninka kitaabka iga wari ku leh ee kuu oggolaanaya qoraal buu kuu soo samaynaya islama joogtaan markaasuu wuxuu ku leeyahay waxaan kuu oggolaaday inaad kitaabkaa hebele iga wariso markaa qoraal buu kuugu yimid marna idinkoo wada jooga baad toos afkiisa uga qaadanaysaa oo wuxuu ku leeyahay waan kuu idmaya kitaabka iga wari midda tooska ahee marka afkiisa aad ka qaadanayso ayaa waxaa la yidhaahdaa ijaazatan mushaafaha saas way macnaha midda uu kuu soo qoray waxay u isticmaalaan culimmada xadiisku inta badan waxaa iyada la yidhaahdaa yacni ajaazanii ama ijaazatan bilkitaaba saasoo kale dhaha saas way macnaha amba'anii fii ma kataba ilaya saasuu odhanaya marka way kala caddaynayaan marka mushaafahatantu wuxuu ku tusayaa kitaabkan horta inuu ijaazo ku qaatay kow ijaazaha ku qaatee ijaasadu mid ay sheekha wada joogeenoo afkiisa uu ka qaatay inuu ahaa ee aynan ahayn ijaazo qoraal uu ku qaatay inaysan ahayn saas macnaha ayib qaala wuxuu yidhi isaguna nadaamudiin baa odhanaya ahbaranaa waxaa noo warramay buu yidhi alxaafid baa noo warramay abu cabdillaah muxamed ibni cabdillaahi ibni axmed ibn lmuxibin almaqdasiyi almaqdasiyu baa noo warramay ijaazatan ah, idmid isaga loo idmay ah, isagana idan ahaan buu ku qaatay in lam yakun hadduusan ahayn buu ihi samaacan maqal hadduusan ahayn xogaa shaki baa ka galay macnaha waxa weeyaan isaguna ijaazuu ku qaatay haddayna maqalba ahayn saas wey macnaha yacni wuu hubaa inuu ijaazo ku qaatay laakiin maqalkiibuu ka shakisay marka iyaduna taqriiban maadaama dee maqalkii uu ka shakisan yahay ijaazadan iyaduna waa mushaafac oo tii horay la mid tahayo sheekhuu toos uga qaatay oo idan baa isagana loo siiyey qaala wuxuu yidhi isaguna ahbaranaa waxaa noo warramay ashaykhaani labadii sheekh baa noo warramay jamaaluddiin ahaa midkood cabduraxmaan ibnu axmed ibnu cumar ibnu shakar almaqdasi alxambali wa abuu cabdillaahi ahaa ka labaadna muxamed ibnu lmuxib cabdullaahi ibnu axmed ibnu moxamedin almaqdasiyeyni labadaa nin baa ii warramay adiga garow waxa weeye nadaamuddiin xadiiska wuxuu ka qaad kitaabka wuxuu ka qaadanayaa abu cabdillaahi buu ka qaadanaya moxamed ibni cabdillaah moxamed ibni cabdillaahigaa ijaasu ku qaatay laba sheekh buu isaguna ka qaatay labada sheekh yay kale yihiin waa jamaaluddiin cabdiraxmaan ibnu axmed ibni cumar ibnu shakar iyo abu cabdilaahi moxamed ibnu muxib cabdullaahi ibnu axmed ibnu moxamed labada ninna waa laba ninoo maqdisiyiin way macna ayib labadoodaasuu ka wada qaatay labadoodii uu ka wada qaatay baa marka kala duwan oo laba sanad bay kala leeyihiin maadaama ayna labadoodii uu labadiisa sheekh aynan kitaabka isku sanad ku qaadanin labadoodii markuu sheegay inuu ka wada qaatay haddana waa inuu sheego mid walba sanadka gooniya uu kaga qaatay taasuu inoo kala duwayaa marka wuxuu yidhi qaala alwalu midkii hore wuxuu yidhi hadalka ayaa wata hadalkaa weli waxaa wata abu cabdillaahi maxamed bn cabdillahi baa wata qaala alwalu labadayda sheekh midkooda hore wuxuu yidhi oo ka hore waa kee ya jamaaluddiin waay qaala alwalu midka hore wuxuu yidhi أخبرنا إسماعيل ابن أحمد ابن حسين ابن محمد العراقي سماعا مقلت وشيخة كم مقلوه إجازة مركا ما سماعا مر هدوكو إلى هذا بمعنى وحويان شيخ أيو كدقيستي سمعنا شيخ كدقيستي إجازة ما طيب قال وحو يلي أنبأنا هذا كتبت حديثك كو أركت أنا anaa haddaad ku aragto bimacnaa waa amba'anaa oo la soo gaabiyo anaa buu inoo qoray saas macnaa qaala wuxuu yidhi amba'anaa waxaa noo warramay abulfatxi baa noo warramay cabdullaahi ibnu axmed alkhiraqi ahaa ijaazatan buu noogu warramay isagana ijaaza ku qaatay ijaazatan ijaaza siin buu noogu warramayoo ijaaze ahaan buu nagu siiyey intaas waxaa iskale labadiisii sheekh midkii hore sanadkiisii wa ayib markuu soo gaadho abulfatxi cabdullaahi ibnu axmed alkhiraqidaasi markuu soo gaadho khiraqigaas waa ninka kitaabka ka qaadanaya mu'alifka wiilkiisa halkaas yacni ku baraarugsanaada dabageliskaas uusan idinka fakan yacni khiraqigaas waa ninka asaaniiddu ay isugu imaanayso isaga marka wuxuu kitaabka ka qaatay aabbihii wuxuu ka qaatay mu'alifka wiilkiisuu ka qaatay oo ah abubakr cabdiraxmaan ibnu ismaaciil nisaabunigan soo sheegnay ayuu kitaabka ka qaatay marka waynu soo gaari doonaa laakiin sanadkaasi horta halkaasuu ku xidhmay sanadkaasi dariiqaasi halkaasuu ku xidhmay oo maalan wuxuu ka soo bilowday qaadi lqudaat nadaamudiin cumar ibnu ibraahim oo macnaha siddeed boqol iyo toddobaatan iyo labadii buu dhintay ninka labaad waa muxamed ibnu cabdillaahi ibnu axmed ibnu muxib oo isagana toddobaqoideeaniyo buu dhintay ninka saddexaad ee sanadka ku jira waa sheekhiisa hore oo ah jamaaluddiin cabdiraxmaan ibnu axmed oo isagana toddobaqoiyoabaataniyoideedii dhintay ayib isagaasaa wuxuu ka warinayaa ninka afraad oo dariiqan ku jiraayey ee uu ka warinayo waxa weeyaan ismaaciil ibnu axmed ibnu xusein ibnu moxamed alciraaqi oo isaguna dhintay lix boqol iyo konton iyo labadii ayib ninka shanaad miyaa mise ninka shanaad soo maa ha ninka shanaad mise lixaad wey ha ninka shanaad ee sanadka ku sanadkan dariiqan ku jira waxa weeyaan isagana abulfatxi wey cabdullaahi ibnu axmed alkhiraqi ninka lixaad baa wuxuu noqon doonaa abu bakar cabdiraxmaan ibnu ismaaciil assabuni dariiqaasi waxa weeye waa imisa nin dariiqaasi waa lix nin waa kaas horta saw qabta ayib kaa markuu ina yidhi buu wuxu uhi waqaala athaanii ninka labadayda sheekh kii labaad wuxuu yidhi amba'anaa axmed ibnu cabdidaa'im labadiisu sheekh ka labaad kee ah abu cabdillaahi maxamed ibni muxibib baa soo mahayn kaas labaadna dariiqan uu ku warinayaayo axmed ibnu cabdidaa'im buu isagu ka warinaya laakiin axmed ibnu cabdidaa'im yuu ka warinayaa axmed ibnu cabdidaa'im wuxuu ka warin doonaa oo uu sheegi doonaa cabdilqani ibni cabdilwaaxid almaqdasi cabdilqanigaasaa wuxuu ka warinayaa khiraqi ka warinaya khiraqigan sanadku isugu imaanayo ayuu cabdilkhani ka warin doonaa u fiirsada marka sheekhiisa axmed ibnu daa'im ah intuusan sanadkiisii inoo dhammaystirin ayuu wuxuu soo geliyey dhexda sanad kaluu soo geliyey ninka soo gelinayana ma aha abuu cabdillaahi ma aha moxamed ibnu xibbi ma ahee qaadi lqudaadkana ma ahee waa qaadi lqudaadka sanadku ka bilaabanaya ardaygiisii baan dib ugu noqonayna oo sanadkii axmed ibnu cabdidaa'im isagoon inoo dhammaystirin buu dib inoo celiyey maxaa yeelay sanadkana wuxuu leeyahay dariiq kale oo ka soo bilaabanaya ardayga oo isugu imaan doona axmed ibnu cabdidaa'im isugu imaan doona bal meeshuu inugu celiyay u fiirsada marka wuxuu yidhi wa ahbaranaa waxaa noo warramay almuxadiu baa noo warramay ninkii muxadidka ahaa taajuddiin ahaa muxamed ibnuxaafid ah moxamed ibnu lxaafid cibaadiddiin ismaaciil ibnu muxamed ibnu bardas albacli ahaa fii kitaabihi buu nooga warramay ah, fii kitaabihi marka kitaabku uga sheegay macnaha ayib wuxuu dhintay isagana siddeed boqol iyo soddonkii qaala wuxuu yidhi isaguna amba'ana waxaa noo warramay abu cabdillaahi baa noo warramay muxamed ibnu ismaaciil ibnu khabaas ahaa shifaahan shifaahan iyo mushaafahatan waa isku mid shifaahan afkaga qaadashaw saas way macnaha yaani waxaa laga keenay bishinta xaggeeda markaad bishintiisa ka maqashaa la yidhaha qaala isaguna wuxuu yidhi ahbaranaa waxaa noo warramay axmed ibnu cabdidaa'im baa noo warramay ijaazatan ijaazasiin buu noogu warramay in lam yakun hadduusan ahayn samaacan maqal fiirsado marka yani axmed ibnu cabdidaa'im halkanna sooma soo gelin axmed ibnu cabdidaa'im marka laba yaa ku imaanaya dariiq waa kii hore oo wuxuu soo mariyey qaadi lqudaadka kitaabku ka soo bilaabanayo wuxuu soo mariyey abu cabdillaahi almaqdasi wuxuu soo mariyey abu cabdillaahi ibnu muxibi buu soo mariyey wuxuu imaanayey axmed ibnu cabdinadiim saasuu ku imaanayey axmed ibnu cabdidaa'im dariiqa labaadna waa taajuddiinka hadda uu inoo sheegay abu cabdillaahi moxamed ibnu saciid ibnu khabaaz axmed ibnu cabdidaa'im labadaa dariiqba ba marka axmed ku wada imaanaya ijaazatan buu noogu warramay in lam yakun hadduusan ahayn samaacan maqan wuxuu yidhi amba'anaa waxaa noo warramay labada dariiq markay marka isugu yimaadeen axmed ibnu cabdidaa'im markay isugu yimaadeen axmed ibnu cabdidaa'im isagu dariiqee buu kitaabka ku warinaya markii hore inooma soo sheegin soo ma wuxuu ina yidhi waqaala athaanii amba'anaa axmed ibnu cabdidaa'im halkaasuu inoogu joojiyey soo sooma qaybtii dambe muusan inoo sheegin sanadka soo ma ayib sanad cusub buu inoo bilaabay sanadkii cusmaan markuu inoo bilaabay buu haddana axmed ibnu cabdidaa'im buu kusoo riday axmed ibnu cabdidaa'im hadda labadii sanad oo isugu yimid shuyuukhdiisii ilaa kitaabka sheekh laga gaadho mu'alifkiisa waa in la sheego marka halkaas waa majmacu sanadayn way macna labada sanad meeshay isugu imaanayaan halkaa way macna axmed baa marka sheekhdiisa sheegay wuxuu yidhi axmed marka amba'anaa waxaa noo warramay alxaafidu baa noo warramay cabdulqani bnu cabdilwaaxid ibnu caliy bnu saruur almaqdasi wuxuu dhintay lix boqol waa ninkii caanka ay garanaysaan ee macnaa waxa way iska lahaa cumdat alaxkaam alcumda fi laxkaam kitaabkan yani xadiiska yarka imaamkii iska lahaa ayib qaala wuxuu yidhi amba'naa waxaa noo warramay alkhiraqiyu baa noo warramay samaacan maqal ayuu noogu warramay aan ka maqalnay khiraqigaa marka waad garateen sooma ah. dariiqii axmed ibni cabdidaa'im labadii dariiqee axmed ibni cabdidaa'im isugu yimid say u soo socdeen haddana waxay ku soo biyo shubteenoo isugu yimaadeen khiraqi bay kusoo dhaceen soo ma dariiqii horena isaguna khiraqi buu ku yimi majmacu alasaniidku marka waxa weeyaan meeshay asaaniiddu isugu imaanayso waxa weeyaan waa khiraqigaas wa khiraqi way isugu imaanayaan abulfatxi cabdullahi bni axmed alkhiraqi oo dhintay shan boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii ninkaasay asaaniidda kitaabku isugu timid isagaa marka wuxuu leeyahay amba'anaa waxaa noo warramay abubakrin baa noo warramay cabduraxmaan ibnu ismaaciil asaabuuni waa kee wey ninkaas waa mualifka wiilkiisii wa mualifka wiilkiisii kitaabka ka warinaya wey macanaa ayib isaguna aabihii buu ka qaadanaya wuxuu dhintay fii xuduud hamsamia tariikhdu hijriga marka shan boqol meel haasuu dhintay ayib qaala wuxuu yihi xadaanaa waxaa noo warramay waalidii waalidkay baa noo warramay shaykhulislaami ahaa abuu cuhmaan ahaa ismaaciil ibnu cabdiraxmaan ahaa fa dakarahu markaasuu sheegay kitaabkii faakarahudaa wuxuu hadda inoogu xidhay oo uu kitaabkii hadalkii mu'alifka inoogu sheegi waayey wuxuu rabaa haddana sanad kale inuu noo bilaabo ilaan asaaniiddii kitaabku inoo ururinaya macna haddana dib baan u noqonaynaayo waxaan ku noqonaynaa ninkii markii ugu horraysay asaaniiddii wuu inoo soo uruuriyey wuxuu isugu keen keenay mu'alifkii kitaabka lahaa mar labaad dib u noqo ardayga kitaabka warinaya qaadilqudaadka ka warinaya baa haddana wuxuu yidhi waahbaranaa sanad kale marka wa ahbaranaa waxaa noo warramay buu yihi qaadilqudaad baa noo warramay qaaliyada qaaligoodii cizudiin ahaa cabdiraxmaan ibni moxamed ibni lfuraad ayaa noo warramay alxanafiy ee xanafiga ah waa ninka caanka ku ah ibnulfuraad almisri buu caan ku yahay sideed boqol iyo konton iyo kowkii u ijaazatan buu noogu warramay idmid mushaafahatan uu noogu idmay yacni wuxuu noogu idmay yani wuu noo idmay idankuna qoraal ma ahayne afkuu nooga idmay ayib qaala wuxuu yidhi amba'naa waxaa noo warramay maxamuud ibnu khaliifata ibnu muxamed ibnu khalaf almanbaji ijaazatan buu isaguna noogu warramay ah, waa ijaaza lagu wada kala qaadanaya yani waxa weye ajaztu laka way waa kuu ogolaaday iga wari kitaabka saasaad kitaab ku qaadanaysaa kitaabkii baad qaadanaysaa waad naskhinaysaa waad qoranaysaa muqaabalaad ku samaynaysaa bal inaad wax yani wax wey wax kaa khaldameen markaad saxato khalaas kitaabkaa waxaad leedahay xadaanii fulanu baad leedahay ambaanaa dheh ambaanaa ama ahbaranaa ama ajaaza lii saasaa leedahay macnaha ayib wuxuu yidhi marka ijaazatan isaguna wuxuu dhintay baynu nidhi siddeed boqol iyo lixdan iyo toddobadii mambajigaas qaala wuxuu yidhi ambaanaa aljamaalu cabduraxmaan ibnu axmed ibnu cumar ibnu shakar fiirsada hadda jamaaluddiin sanadkii hore ma ku jiray ya sanadkii hore ku jiray sanadkani wuxuu ka soo dhacayaa jamaaluddiinkaasuu ka soo dhacaya cabdiraxmaan ibnu axmed ibnu cumar ibnu shakar ka soo dhacaya saas way macnaha oo macnaha waxa weeye yaani sheekh ardaygiisa abdyani jamaaluddiin ardaygiisa yaani ardo badan buu lahaa ardadii badnaydoo u lahaa laba ka mid ah dariiqoodii buu kitaabku ku imaanaya isaga marka waxa weeye labadaa dariiqba isagay ku imaanaya bisanadihi buu marka ku wariyey buui amba'ana aljamaalu baa noo warramay cabdiraxmaan ibnu axmed ibnu cumar ibnu shakar ahaa bisanadihi buu noogu warramay qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bisanadihi oy sanadkiisa dib ugu noqdo marka isagu hadalkan iskama laha hadalkan waa hadalkii abu cuhmaan isaabuni kitaabkiia halkaa ka bilaabanaya sanadkiisa marka waynu soo marnay bisanadihi wuu inoo soo gaabiye sanadkiisa aynu dib ugu noqon muxuu ahaa sanadkaasi jamaaludiin cabdiraxmaan ibnu axmed ibnu cumar ibnu shakar yaa sheekh u ahaa ya laa abadan ismaaciil saas wa laba sheekh bay isu soo sheegay soo maa laba sheekh midkood buu ahaa labada sheekh midka hor horuu ahaa soo ma markaasuu wuxuu yidhi qaala alwalu ahbarana ismaaciil isaga sheekhiisu waa ismaaciil isagiiyo abu cabdillaahi gan shaqa iskuma leh soo ma a ah, marka ismaaciil ibnu axmed caman ya eh, can abilfatxi cabdullahi bni axmed alkhiraqi caman eh, can abi bakrin cabdiraxmaan ibni ismaaciil ibni sabuni caman can abi cumaan saabuni qaala wuxuu yidhi marka saas mana yaani bisanadihiida wuu soo gaabiyey maadaama uu sanadkii horay usoo sheegay inuu mar labaad sanadkii kuu tiriyo oo kitaabka dheereeyo ma rabo bisanadii buu kuuhi waana garantay horay buu usoo sheegay manaa sidaas man ayb qaala wuxuu yidhi qaaladaa marka yaa iska leh qaaladaa waxaa iska leh abu umaanabu cumaan ismaaciil ibn cabdiraxmaan asaabuni mualifkaa iska leh saaniidii kitaabka intaasuu kusoo dhammeeyey taqriiban waa ilaa afar ariiq dariiqa koobaad waa lix dariiqa labaadna waa toddoba labada dariiqee ka dambeeyana waa lixlix wey manaa afarta ariiq buu ku keenay manaa ayib oo qaarkood dhexda isugu imaanayaan qaala mualifku wuxuu yidhi abu cumaan isaabuni wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin qaala wuxuu yidhi alxamdu mahad lilaahi ilahay bay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbigii ahaa waalcaaqibatu cidhibta dambena lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa iska jira ayay u sugnaatay yacni libta iyo liibaanta iyo guushu iyagay ku dambayn wey wa sala allaahu allaha ammaano calaa muxamadin muxamed korkiisa allaha ammaano wa aalihi iyo aalkiisa korkooda waa atbaacda dheh wa saxbihi iyo asxaabadiisa ajmaciina dhammaantoodba amaa bacdu intaa kadib wa sala allahu saan maro badanba soo baraarujinay salliga nabiga sal alay wasalam alsalaatu min allahi athanaa'u wey sida abucaliyat alriyaaxi macnahaasaa fiican ay culimmada muxaqiqiina rajaxayaan in la yidhaahdo salligu hadduu xagga ilaahay ka imaanayo bimacnaa ammaanid wey inuu addoonkiisaas ammaano fi lmala'i alaclaa uu ku ammaano macnaha malaa'igta iyo mu'miniinta markay ka soo fulayso salaaduna asalaatu markaa bimacna ducaa baa laga wadaa bimacna ducaa ayay markaa noqonaysaa macna marka wa aalihiidana waxaa laga wadaa oo fiican bay leeyihiin meeshan oo kale in la yidhahdo bimacna alatbaac dadka raacay si ummadoo dhan ay ducada usoo gasho saas maqaamu ducaa bay dhahan wa saxbihina waxay noqonaysaa marka yani waa caطfu khaasin calaa caam saas manaa leanna waxa weeye waa aalihii saxaabadu waa galeen markii ummadda laga dhigo ummadda ummatulijaabada marka laga dhigo saxaabadu waa galayaan wa waa takhsiisoo gooni baa loo soo saaray waa lilihtimaam wey macna amaa bacdu intaa kadib wuxuu yidhi fa innii anigu halkaa wuxuu ku sheegayaa marka mu'alifku sababtii keentay inuu kitaabka alifo waana waana soo waana soo sheegnay waxbaan ka soo tilmaannay maxaa ku bixiyey kitaabkan inuu alifo abu cuhmaan saabuuni caleyh raxmatullah wuxuu yidhi fa innii anigu lammaa goortii waradtu aan ku soo arooray aan imid buu ka wadaa aamida tabristaan waddanka dhulka tabristaan la yidhaahdo magaaladiisa aamid markaan imid wa bilaada jaylaan iyo jaylaan bilaadda la yidhaahdo markaan imid mutawajihan anoo u jeeda ilaa baytillaahi alxaraami beydka ilaahay xurmada leh anoo usii socdo kusii jeeda markaan waddankaa soo maray iyo wa siyaarati qabri nebiyihi waxaan u jeeday inaan beytka ilaahay yani xurmada leh inaan anoo u jeeda iyo wa siyaarati qabri nebiyihi nebigiisa qabrigiisa qabrigaa siyaarashadiisa nebigii muxamedin ah sala allahu calayhi wa calaa aalihi wa asxaabihi alkiraami ee wan wanaagsanaa halkaa intaasi markay dhacday oo meeshaa aan imid ayaa sa'alanii waxay i weydiisteen ikhwaanii walaaladay fi diini diinka igu walaalo ah waxay i weydiisteen an ajmaca inaan kulmiyo lah oon u ururiyo lahum iyaga fusuulan fasallo oo fii usuuli diini diinka usuushiisa ku saabsan allatii usuushaasoo istamsaka ay qabsadeen bihaa iyada alladiina kuwii madow tegey ومن أئمة الدين دين تن إمامية ذي ذا ملح دين ملح وعلماء المسلمين مسلمين تعلم ذا والسلف سلف كي أها الصالحين أول ونكسنا وهدوا وهدوا ها ويهنونيين أو ودعوا ويرن الناس ضدك إليها أصوشا حق ذي في كل حين مروى والبعض wanahow way reebeen oo khalqiga waxay ka wanahow way reebeen camaa yadaaduhaa usuushaa wixii ka hor imaanaya wa yunaafiihaa diidaya waxay ka reebeen arrintaa jumlata almu'miniina mu'miniinta wada jirkooda isku duubnidooda muminiintii almusadiqiina ee rumaysnaa almuttaqiina ee baqayay wwaalow fi itibaaciha wacaadow fiiha wabadacuu wakafaruu man ictiqada hayrah wuu wadaa hadalku yacni waxa weeyaan wuu socdaa weli jawaabtu ma dhicin fa innii lamaadaasi weli jawaabteedii sa'alanii ikhwaanii fi diinidaas ayaa jawaabteedii ah sa'alanii ikhwaanii fi diini an ajmaca lahum fusuulan marka waxa weeye arrintaa wuxuu ku muujinayaa mu'alifku sababtii keentay inuu kitaabka alifo wuxuu leeyahay markaan imid meesha la yidhaahdo dhulka loo yaqaano tabristaan magaalo ka mid oo aamid la yidhahdo muxaqiqa kitaabka xaqiijiyey wuxuu leeyahay magaaladu aamiddaasi magaalo magacaalahoo dhulkaa ku taalla lama hayuu leeyahay laakiin waxaa jirta magaalo aamil la yidhaahdo aamil oo meesha daalka allaam ay noqonayso waxaan u malayn buli marka inay yaani khalad dhacayo qasadku u ahaa ujeeddadiisuna ay aamil tahay maxaa yeele magaaladaasaa la yaqaanaayo ku taalla bilaadda tabristaan buu leey macna adiga magaalada markaan imid buu yidhi bilaadda jaylaanna aan imid bilaadu jaylaan iyo tabristaan iyo waa isku mido waa dhul isku dhow saas wey macnaha waa dhul hadda macnaha wax weeyaan waa dhul aada u ballaadhan oo yacani eeraan koonfurteeda iyo jiba buuraha la yidhaahdo yani jibaalulbarzi ayay macnaha waxa weye dhulka dhaca baddan baxru qaswiin la yidhaahdana macnaha iyadana xagga koonfurta ka xigta adugu waa eraan dhulkan hadda eraan iyo afghanistan iyo dhulkan ay iska galaan meeshaasaa la yidhahdaa dhulkaasaa waxaa la odhan jiray dabristaan iyo bilaadu jaylaan iyo dhulkaasaa loo yaqaano macnaha waa meeshaa meeshuu ka soo jeedo saas wey macnaha khalqi aad u fara badanoo waxaa ka soo baxay dhulkaasi oo culimo ah yani jurjaan iyo baabil iyo aamil iyo magacyo badan oo macnaha waxa weya magaalooyin badan oo magacaas yaa ku yaal wuxuu ihi marka dhulkaa markaan imid anigoo usii socda beydka ilaahay ee xurmada leh yani marka waxaa ka muuqata inuu u socday yani waxa weeyaan xaramka inuu soo socday iyo qabrigii nebiga inaan soo siyaarto labadaa arrimood baan u socday buu leeyahy anoo labada arrimood u socda markaan meeshaa soo maray baa walaalahay oo diinka walaal iigu ah ayaa waxay i weydiisteen inaan u ururiyo fasallo usuuluddiinka ku saabsan diinta usuusheeda arrintaasaa igu bixisay buu marka leeyahay inaan kitaabkan alifo saas way macnaa marka codsigaasi walaalaha ka soo gaadhay ayaa ku bixiyey walaalahaasi marka waxa weeyaan waa uun culimmadii iyo talabatulcilmigii dhulkaa joogay ee danaynayey inay wax ka ogaadaan madhabka salafka iyo ahlulxadiidka madhabkoodii inay wax ka ogaadaan isaga maadaama marka ay tuhunsanaayeen inuu yahay culimmada aqoonta u leh soo mariddii uu soo maray bay ka faa'idaysteen markaasay yidhahdeen bal kitaabkaas noo qor intaada naga teg saas maana markaasuu kitaabka qoray macna fa innii anigu buuhi lammaa goortii waradtu aan isku arooray aamida tabristaan tabristaan magaalada dhulka la yidhaahdo magaaladiisa aamil wa bilaada jaylaan iyo dhulka jaylaan la yidhaahdo markaan ku soo arooray oon imid mutawajihan anoo u jeeda oo u socda ilaa beytillaahi alxaraam beytka ilaahay xurmada leh anoo u socda iyo wa ziyaarati qabrihi iyo qabrigiisa ziyaarashadiisa iyo wa ziyaarati qabri nebiyihi dheh iyo nebigiisa alle nebigiisa nebigaa qabrigiisa qabrigaa siyaarashadiisa aniga oo u socda nebigii muxamedin sal alla alay wasalam wa calaa aalihi wa asxaabihi alkiraam sa'alanii way weydiisteen meeshaa marka mulaaxada ku jirto wa ziyaarati qabri nebiyihi ruuxu markuu ama xaj u socdo ama cumro u socdo ama uu masaajidkii nebiga madiine ku yaallay soo siyaaranayo ama uu baytulmaqdisba u socdo meelaha la ogolaaday in safar loo galo masaajidda waaweyn sida culimmada muxaqiqiintii ay xaqiijinayaan in uu qalbiga gashado yani qabrigii nebiga siyaaro oo niyadaa uu ku tagaay waa khaldanta waa khaldanta macnaha maxaa yeele nebigu sal alla lay waslam waa kii xadiidka saxiixa saxiixaynkii keyrkood soo saareen cadad saxaabada ka midana laga wariyey waa ka nebigu yihi salawatu rabbi waslamu aleyh laa tushaddu arixaalu ila ila alaaati masaajid saddex masjid unbaa sideedaba loo rartaa oo loo safraa masjid alxaraam oo maka ku yaalla masaajidka madiina rasuulka sal alla lay waslam masaajidkiisa iyo bayt almaqdis saddex masjid masjid kastoo safar looma aadi karay saas macanaha marka haddii masaajiddii la diiday qubuurtiina waa a'immada u celi damiirka hore ee ku jira wa xamlihim iyaahum calayha waa saddex damiir waay xamlihim damiirka ku jiraay waxaad tidhaahdaa waa masdarun mudaafun lifaacilihi xambaaristooda yay xambaareen iyaahum addoommadii bay xambaareen maxay ku xambaareen calayhaa usuushii korkeeda ay ku xambaareen arrintaas hawaabkeediina ayadana way heleen intaas macna ayib marka kulli mintaasay min hawaabintaasay ku wada ayib wa afdaw way gaadheen a'immadaasi ilaa maa qadamuuhu qubuurtu inay ka awlaysan tahayna waa fahamkii saxaabada ridwaanullahi calayhim iyagaa saas u fahmay saas mana ayb marka macnuhuna ma aha siday dadka qaarkood u fahmeen oo u qaateenoo qabriga nebiga lama soo siyaaran kara ma aha kuwa fahamkoodu qallocsan yahay baa saa wax u qaatay markaase sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo culimo lamid ay ku tashniciyeen oo ay ku been abuurteen oo waxay yidhahdeen waxay diidan yihiin qabriga nebiga in la soo siyaarto ma aha saas ee waxa weeyaan tegidda hore iyo qasadka ruuxu uu ku tegayo waa inuu noqdo inuu masjidkii nebiga soo siyaaranay salawatu rabbi waslamu caleyh leanna niyadaasaa sax oo nas leh markaad masaajidka nebiga tagto salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ood madiine tagto qabriga nebiga soo siyaaro waa mutalaasimeyn markaas saas maana marba haddaabaad magaalada madiine tagto siyaaradu waa imaanaysa laakiin qasadka hore niyada aad ku tegayseed ku safrayso taasi yayna noqonin qabri soo siyaaree ha noqoto masaajidka soo siyaaro saas maana masaajidka soo siyaaro taas macnaa waxa weye ayaa macnahaasa sax ayib waana macnaha ay ula jeedaan sida shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaahi uu leeyahay culimmada qaarkood oy ka soo aroortay yani tustaxabu ziyaaratu qabrihi qaarkood baad arkaysaa tustaxabu ziyaaratu qabrihi laakiin macnuhu ma aha marka horeed safrayso qalbiga iyo niyada kusii qabso isaga u qasad maaha saas way macnaha ayb arrintaasi marka waxa weeye taqriiban wuxuu uunula jeedaa uma jeedo hadda inuu niyada sii gashado qalbigiisa intuu ku qabsado uu qabriga aadee laakiin markuu meesha tago uun oo masaajidka nebiga tago uun inuu siyaarto rasuulka qabrigiisa sal lay sl soo salaamo sidaas unbu macnaha wax wey sa'alanii waxay weydiiyeen buuhi ikhwaanii walaalahay waxay weydiiyeen fi diini diinka dhexdiisa igu walaalo ah an ajmaca inaan kulmiyo lahum iyaga oon u uruuriyo fusuulan fasallo fasalladaasoo fii usuuli diini diinka usuushiisa ku saabsan diinka usuushiisa waxaa laga wadaa macnaha masaa'ilu alaxkaamka markii laga reebo masaa'ilulictiqaadka masaa-isha caqiidada ah marna waxa la yidhahda almasaa'ilu alcamaliya walmasaa'ilu alcilmiya laka la mar waxaa la yidhahda almasaa'ilu alcaqadiya mar waxaa la yidhahdaa almasaa'il yani waxa weeye alcamaliya almasaa'il macnaha masaa'ilu alaxkaam usuul marka waxaa la yidhaahdaa masaa'ilu lictiqaadka inta badan loo isticmaala taasman ayib taa un bayna u badan doontaa hadalkiisu oo innagii soo sheegnay wax masaa'ilu furuuc ah oo axkaam ah wuxuu ku keenay laba masle saddex maslo wasaa'ilaan badnayn buu ku keenay macnaha mma badna ayib an ajmaca lahum fusuulan fii usuuli diin allatii usuushaasoo istamsaka ay qabsadeen bihaa iyada alladiina kuwii madow tegey oo min a'immati diini diintan imaamyadeedii ah usuushan aan meesha ku qorayo waxaa qabsaday oo ku dhegay diintan a'immadeedii a'immada waxa weye waa culimmadii la raacsanaa laga dambeeyey lagu dayanayay wey wa culamaa'i lmuslimiina ahaa kuwaa tegay oo yaa ahaa min a'immati diin wa culamaa'i lmuslimiina muslimiinta culimmadoodii ahaa wasalafi ahaa salafkii alsaalixiina ee wan wanaagsanaa salafku macnaha waxa weeye dadka kaa horreeyo o dhan salaf waa la yidhaha laakiin hadda waxaa laga wadaa salafka waa quruuntii saddexda ahaa quruuntii saddexda ahaa almuraadu bimadhabi salaf waxaa la yidhaahdaa maa kana calayhi asaxaabatu alkiram ridwanu ullahi calayhim wa acyaanu ataabiciina lahum biixsaan wa atbaacuhum wa a'immatu diin miman shuhida lahum bilimaama saasaa la yidhaha macnaha yacni dariiqii saxaabada taabiciinta raggii ardadooda ahay wax ka qaatay raggaasi dariiqay isku raaceen oy mareen ayaa la yidhaahdaa yani ariiqu salaf la yidhahda selafna ayagaasaa loo yaqaana selafku laba macnuu leeyahy macno waxa weeye waa xiqba zamaniya wakhti zamanka ka mida rag noolaa selaf waa la yidhaahdaayo waa saddexdii qarnibaa inta badan loo isticmaala qarnigii nabiga sal lla lay waslam qarnigii ka dambe iyo qarnigii saddexaad saddexdii qarnina nebigu ammaanay salawatu rabbi waslamu caleyh ayib waxaa kale oo salafi la dhihi karaa oo loo yaqaanaa jidkay kuwaasi mareen kuwa ka daba maray een jidkoodii midig iyo bidix toona uga leexanin wixii iyagu ay qaateen qaatay walow wakhtigaa haba ka dambeeyeen ayagana waxaa la yidhahdaa culamaau salaf baa la dhihi karaa ilaa qiyaami saaca ay imaan karaan marka hadday ima joogaan way tageen dibbay ka imaan doonaan kolkaasi waxa weeyaan waa xagga manhajka iyo ariiqa macnaha saas weyaan ayib wa culamaai almuslimiina wasalafi saalixiin ahaa wahaduu way hanuuniyeen a'immadaasi iyo culimmadaasi oo wadacow way yeedheen annaasa dadkiibay ilayhaa usuushaa ugu yeedheen intay noolaayeen ayaguna way ku dhegeen dadkana way ku hanuuniyeen wayna ugu yeedheen fii kulli xiinin wakhti walbay dadka ugu yeedhayeen noloshooduba waxay ahayd inay usuushaa taqriiriyaan kutub ka qoraan dadka khilaafa la dagaalamaanoo ummadda uga digaan yacni wax weeyaan maaratay ummadda ugu yeedhaan khalqiga ku hanuuniyaan sidaasay ahaayeen buu le macnaha fii kulli xiinin wakhti walba intaa mayna ku gaabsanina wanahaw way reebeen camaa shay xaggii bay ka reebeen khalqiga nahowda mafcuulkeeda waxa weeyaan jumlata almu'miniina waay saasaa mafcuulu ah waxay noqonaysaa marka waa nahaw a'immadaasii salafku way reebeen camaa shay xaggii yadaaduha usuushaasi ka soo horjeeda oo wayunaafiiha diidaya diidaya oo yacni waxa weeye anfinaya wax kastoo noocaasa way reebeen yay ka reebeen jumlat almu'miniina bay ka reebeen mu'miniinta duduubkooda muminiinta idil buu ka wadaa muminiintii almusadiqiina ee rumaysnaa almu'miniina ee rumaysnaa ah, saas maana yacni waxa weeyaan mu'miniinta wixii rumeeye la yidhi rumeeyey mu'miniintaas oo jidka wanaagsan iyo sunnada inay qaadaan doonaya kuwaasay uga digeen macnaha waxa weeye khalqigana way ugu yeedheen wixii usuushaa ka soo horjeedo oo ahlulbidaca ay keeneenna way uga digeen muminiinta way uga digeen ma intaa keliya maya waa waalow waalow way ka weli yeesheen dadkiibay ka weli yeesheen oo way jeclaadeen fi itibaacihaa usuusha raaciddeeday khalqiga ku jeclaadeen oo kaga weli dhigteen ninkii usuusha raaca way jeclaan jireen way ka weli dhigan jireen way soo dhowaysan jireen wa caadow way la collaytameen fiihaa usuushaa sababteed bay dadka kula collaytameen ninkii usuushaa khilaafayna way la collaytameenoo waxay u arkeen nin khariban kolba inta uu u jiro usuushaas ayay inxiraafkiisii iyo dalaalkiisi iyo baadidiisuna xigtaa ruux walbana dee inta uu usuushaa u jiro baa la jeclaanayaa inta uu ka fog yahayna waa lagu nacayaa marka waa usuushii ay ku dhiseen mabda almuwaalaat waalmucaadaat yacni ila waxaa loo bahan ruuxu markuu dadka nacayo ama cid jeclaanayo inuusan hawadiisi iyo siduu rabo ku salaynine usuul waa inuu ka duulo waa inuu miisaan ka duulo miisaanka marka ay cidday jeclaanayaanna ku jeclaan jireen cidday nacayaanna ku naci jireen oo kaga bari noqon jireen waxa weeyaan waa usuushan weyaan buu le macna wa caaduu fiiha wabadacuu way tabdiciyeenoo bidcanimay ku xukumeen bidcanimay ku xukumeen inuu mubtadic yahay wa kafaruu way gaalaysiiyeen man ictiqada ciddii ictiqaadisa hayrahaa usuushaa waxaan ahayn wixii usuushaa ka gedisan ciddii ictiqaadisana waxay bidca ku xukumaan iyo waxay gaalaysiiyaan bay ka dhigeen saas way macnaa lanna waa usuul waaweynoo asaaska diinta ku taagan tahay ayib laakiin wuxuu leeyahay mucalliqa kitaabka taxqiijiye wuxuu leeyahay yacni wakafaruu man ictaqada hayraha wuxuu leeyahay hada aliطlaaq hayru munaasib insaan loo ilaaqo munaasib maaha buu leeyahay maxaa yeelay falaysa kullu man ictaqada khilaafa ma jaءat bihi sunna yakfur ruux kastoo ictiqaadiya sunnadu say ku timid si ka gedisan ictiqaadiya ma gaaloobayo ee dad waxaa jira intay ictiqaadiyaan haddana aan gaaloobaynin laakiin qaydka hore markaad fiiriso ilaa hadalku laba wey wabadacuu wa kafaruu buu yidhi wabadacuu ah, wa kafaruu ictiraadkani ma imaanayaan umalaynaya markii masalatu tabdiic la fiiriy leanna waxa weeye laba mid usuushan firaqda khilaaftay qaarna bidcay ku xukumeen walow yayna gaalaysiininbe qaarna gaalnimay ku xukumeenoo bidca mukafira oo ruuxa gaalaysiisa kii ku dhacayna gaalnimay ku xukumeen marka waxa weye yani taqriiban sida ii muuqata inuu hadalkaas sawaab yahay baa ii muuqda laakiin wuxuusan ku socon karin hadalkani masaaisha fiqhiga ah ee uu kitaabka ku keenay sidii usuul ahaanna ugu soo arooriyey sida masaladii masalan aynu sheegnay oo kaleeto yani eh, alqiraaa khalfa alimaam oo kaleeto ninka khilaafa oo sida maalan isagu sheekhu taqriiriyey khilaafayey lamana tabdiicinayo lamana takfiirinayo leanna masalada iyadoo lafteedaaba khilaafiye oo saasa iyo salafka dhexdooda taallay ridwanullahi calayh waraximahumullah marka masaaisha un laga istitnoodo mooye laakiin masaaisha usuusha ah ee uu keeni doono yaa imaa mukhaalifkeeda inay tabdiiciyeen yaa imaa mukhaalifkeeda inay takfiiriyeen labadaa mid wey macnaa ayib wa axrasuu a'immadaasi way koobeen lianfusihim nafafyaalkooday u koobeen maxay koobeen usuushii baa weli laga hadlaya usuushaas aan kitaabka ku qorayo a'immadaasi naftooday u koobeenoo ayaga naftooday u ururiyeenoo ugu talagaleen waliman cidna wa axrasuu way koobeen lianfusihim nafafyaalkooda waliman cidna way u koobeen dacawhum ay yeedheen ilayhaa usuushaa ay ugu yeedheen barakatahaa usuushaa barakadeedii bay u koobeen saas maanaa axrasuuda faacilkeeda barakataha iyo wa khayrahaa khayrkeedii bay u koobeen saas maanaa yacni naftooda markay qaateen dadkana ay ugu yeedheen ayaga iyo dadkay ugu yeedheenba usuushaas barakadeedii iyo khayrkeediibay koobteenoo heleen wey maanaa ayib wa axrazuu way koobeen lianfusihim nafyaalkooda waxay u koobeen iyo waliman cid dacow ay yeedheen humanka manka ilayhaa usuushaa ay ugu yeedheen waxay u koobeen barakatahaa usuushaa barakadeeda wa khayraha iyo khayrkeeday u koobeen wa afdaw waxay gaadheen a'immadaas ilaa maa shay xaggii bay gaadheen qaddamuuhu ay hormariyeen oo min thawaabi ictiqaadihim ictiqaadkooda thawaabkiisii ah lahaa usuusha ay ictiqaadiyeen saas maana wastimsaakihim qabsashadooda thawaabkeedii ah bihaa usushaa ay qabsadeen wa irshaadi alcibaadi addoommada hanuunintoodii ilayhaa usushaa ay ku hanuuniyeen thawaabkeedii ah wa xamlihim iyo xambaaristii thawaabkeedii iyaahum addoommada ay xambaareen calayhaa usushaa ay ku xambaareen u fiirsada wa afdaw ilaa maa qadamuu wixii ay hormarsadeenna way gaadheen markay dhinteen kadib waa oo muxuu yahay waxa ay horumarsadeen min hawaabi ictiqaadihim lahaa ictiqaadintaa ay usuushaa ictiqaadiyeen hawaabkay ka heleen ah waxay horumarsadeen gaadheen kaawey iyo waistimsaakihim bihaa meeshaa waxaa ka xadfan mudaafkii baa ka xadfan wa hawaabi istimsaakihim qabsashadooda hawaabkeedii bihaa usuushaa ay qabsadeen hawaabkeedii ah iyadana way gaadheen wa irshaadi alcibaadi iyadana mudaafkii baa ka xadfan wa min irshaadi alcibaadi addoommada hanuunintoodii ah iyo toosintoodii ilayhaa usuushaa lagu toosiyey hawaabkeedii ah ayay heleen wa xamlihim wa min hawaabi xamlihim saas way macnaa wa min hawaabi xamlihim xambaaristooda ay dadka ku xambaareen iyaahum ayaga ah, calayhaa usuushaa korkeeda ay ku xambaareen wa xamlihi waxay ay hormarsadeen hu maagaasi oo min hawaabi ictiqaadihim ictiqaadintooda hawaabkeedii allahaa ah usuusha ay ictiqaadiyeen markay usuusha ictiqaad ka dhigteenoo qalbiga gashadeen oy dhaqan ka dhigteen oy iyadaa ku dhegeen ayay hawaabkeediioo buuxay ilahay agtiisa ka heleen subxana watacala leanna waa ictiqaadka ilahay raalli ka yahy wixii khilaafsanna ilahay subxana wa tacaala ictiqaadaad aan kitaabkiisa iyo sunnada nabigiisa waafaqsanayn wey macnaha wastimsaakihim iyo qabsashadooda thawaabkeedii ah bihaa usuushaa ay qabsadeen wa irshaadi alcibaadi addoommada ku toosintooda iyo ku hanuunintooda thawaabkeedii ah ilayhaa ay usuushaa ku hanuuniyeen oo ay macnaa wax way tuseen wa xamlihim xambaaristooda ay a'immadu xambaareen iyaahum addoommada ay xambaareen calayhaa usuushaa korkeeda ay ku xambaareen ayadana thawaabkeedii ah intaasay thawaabkeedii oy hormarsadeen ayay gaadheenoo heleen way macnaa a'immadaas ayb fastakartu llaha tacaala hadalku xaggee ku xidhan marka hadalku wuxuu ku xidhan yahay fainii lamaa waradtu aamid sa'alanii ikhwaanii fi ddiini soo ma markaan dhulkaa imid walaaladayna i hadalkaa dheer buu soo dhexgeliyey oo a'immadii salafka uu kaga hadlayo iyo ictiqaadka iyo kitaabka wuxuu uu ku saabsan yahay iyo mawduuca kitaabka uu kaga hadlay ayuu markaa wuxuu yihi fastakhartu allah ilaahay baanu istikhaaraystay tacaala ku rahay allaanu istikhaaraystay saasay a'immada salafku ahaan jireen ridwaanullahi caleyh haddii ay shay dimacsan yihiin horta waa istikhaaraysan jireen ah, yani waxa weeyaan waan istikhaaraystay buuri markuu istikhaaraystay waxaa usoo baxday marka inuu kitaabka alifo markaasaa wuxuu yidhi wa uhbitu waan sugayaa fii hada aljus juskan dhexdiisa waxaan ku sugayaa waa kitaabku ka wadaa jiska maa tayasara wixii fududaada minhaa oo minhaa usuushaa ka mid a calaa sabiili alikhtisaari gaabin jidkeed baan yaan ku dul sugaya ama calaa sabiili alikhtisaari gaabin jidkeed xaal ay tahay gaabin jidkeeda korkii xaal ay tahay ayaan sugaya maxaan saa u yeelayaa raja'a an yantafica raja aan rajaynaya an yantafica inay ku intifaacaan bihi isaga ulul albaabi kuwa caqliyada fayow saaxiibka ah waalabsaari iyo aragyada qalbiga wallaahu alle subxaanahu nasahnaantiise yuxaqiqu wuu xaqiijin ama yuxaqiqu ha xaqiijiyo addanna malaha ha xaqiijiyo ilaahay malahayga hay xaqiijiyo wayajzilu wayajzilu yani waxa ha weyneeyo calaynaa korkanaga ha ku weyneeyo almanna galladaysi bitawfiiqi uu nagu galladaysto waafajin waalistiqaamati iyo toosnaan uu nagu galladaysto aan ku toosnaanno calaa sabiili rushdi toosnida jidkeeda waalxaqi iyo xaqa jidkiisa bimannihi galladiisa alle sababteeda iyo wa fadlihi iyo fadligiisa sababtiisa intaasi markay dhacday baan ilaahay istiqaaro weydiistay salaaddii baan tukaday allahn weydiistay wixii khayrla inuu waafajiyo juskan marka kitaabkan dhexdiisa waxaan ku sugayaa buu yidhi oon ku qorayaa wixii ii fududaado oo usuushaa ka mid a ah. maa tayasara minha meeshaa waxaa inooga muuqda in uusan ku talagelin inuu istiicaab ku sameeyo usuushii ahlu sunna oo dhan oo qaarkood uu isaga daynayo leanna wayba iska caddahayba ama muran baaban ku jirinba sida maalan hadda muxaqiq oo kale masaa'il waxaa jirta buu yidhi uusan taabanin maalan alimaan bilmalaa'ika iyo aliimaanu bilkutub iyo masaa'il noocaasoo kale waxaa jirta uusan u tacarudin buu leeyahy oo usuul ah laakiin waxaa lagaga jawaabayaa aslan lam yashtarit alistiicaab ninki yidhahda hadda maalan yidhahday saxiix bukhaari oo kale bukhaari wuxuu ku eedaysan yahay intaasoo xadiid oo saxiixa ah buusan bukhaarigii kitaabkiisa ku qorin sidaas daraaddeed waa khalad bukhaari ka dhacay ma saxsan yahay ninkaas limaada liannahu lam yashtarit alistiicaaba aslan bukhaari maba shardiyin maba dhihinba wax xadiid kastoo saxiixa iga fakan maayo ma dhihinba wixii qaar umbaan meesha ku soo aroorin waayo shardigaa wixii ii buuxiyaan ku keenaya imaamku sheekhu marka waxa weeye calaa sabiili alikhtisaar baa waxaan ku keenaya buhi usuushaas juskan waxaan ku soo arorinaya wax wuxuu uga tegey ama way iska caddahay oo muran badan baaban gelin ama macnaha waxa weeyaan yani waxa weeye sideedu isaga gaabsada macnaha wa uhbitu waan sugayaa buuhi fii hada aljuzi juskan dhexdiisa waxaan ku sugayaa maa tayasara wixii fududaada minhaa usuushaa ka mida calaa sabiili alikhtisaar gaabin jidkeed baan gaabin jidkeed korkeeda xaalan ku sugnaa yacani anigoo gaabinaya wey kugu dheerayn maayo kitaabkan aad arkaysaan waa mukhtasar waxaad arkaysaa asaniidan iyo cinda salaf mukhtasar waa kitaab gaaban waay arday yaryar oo mubtadi'iina loogu talagalay inay xifdiyaan annagana waxa weeye raggii waaweynaa baa karila iska dhaab arday yaryar ayb cala sabiili alikhtisaar gaabin rajaa an yantafica meeshaa niyadiisii iyo qasadkuu ka lahaa kitaabka ayuu marka ku sheegayaa waxaan saa u yeelay rajaa'a an yantafica raja aan rajaynaya an yantafica inay ku intifaacaan bihi kitaabka inay ku intifaacaan ulul albaabi kuwa yani waxa weeyaan caqliyada fayow saaxiibka ah. yani caqligoodu dadku fayow yahay walabsaari iyo aragyaalka kuwa u saaxiibka absaartu waxa weeye waa aragga qalbiga ilan qalbigu arag buu leeyahay oo xaqiyo baatilka ku kala arko fainaha laa tacma alabsaaru walakin tacma alquluubu alatii fi suduur qalbigu markuu xaqa iyo baatilka kala garan karo yacni awoodda uu ku kala saari kara ayaa laga wadaa macnaha waxa weeye basarkiisu kaas araggiisu kaas macna ulil waalabsaari ahaa wallaahu alle subxaanahu nasihidiisi waanu nasahaynaayo ceeb oo dhan baan ka hufaynaaye yuxaqiqu waa jumla khabariya laakiin bimacnaa dalabiya wey ducaa buu ka wadaa macna wallaahu alle subxaanahu yuxaqiqu ha xaqiijiyo addanna malaha allaha ii xaqiijiyo yacni ilaahay sidaan rabo ha ii hirgeliyo waay oo malaha ah kitaabku inaan alifo ii dhammaystirmo laguna intifaaco ayib wayajzila wayajzilu alla subxaanahu wa tacaala ha weyneeyo calaynaa korkanaga almanna galladda bitawfiiqi waafajin uu nagu galladaysanaya waafajin uu khayrka iyo sawaabkana waafaji wixii khada iyo gafana i garab mariyo taas waafajinteeda alla galladeeda hay weyneeyo oo gallad weyn arrintaa hayga siiyo way macna waalistiqaamati ha nugu galladaysto toosni uu igu galladaysto calaa sabiili rushdi lagu toosnaado hanuunka jidkiisa jidkaa korkiisa lagu toosnaado waalxaqi iyo xaqa jidkiisa jidkaa korkiisa lagu toosnaado bimannihi alla galladiisa sababteed iyo wa fadlihi alla fadligiisa sababtii qultu waxaan ihi marka intaasi waa muqadimo weya hordhac buu hadda gelaya mawduuca kitaabka sababtiibuu inoo soo sheegay kitaabka inuu allifo keentay wuxuu inoo sharxay mawduuca kitaabku u allifan yahay waana muhim mawduuca kitaabku u allifan yahay ma aha axkaamna ma aha usululfiqhina ma aha musطalaxna ma aha yani waxa weeye xadiidna ma aha ee wuxuu alifan yahay usuul اddiin xadiid hadduu ku yimaado bimacnaa lilistidlaal buu u keeni aayadii hadday ku timaado lilistidlaal buu u keeni laakiin kitaabka mawduuciisu waa usuul اddiin wuu inoo sharxay sababtaa markuu inoo sheegay usuushan raggii qaatayna uu inoo sheegay inay culimmadii salafka iyo a'immadii waaweynaa ay ahaayeen ayuu hadda marka maqsuudkiisa gudagelay qultu waxaan idhi wabillaahi alla ayaa adtawfiiqu waafajin ahaatay alle kaalmadiisa ayay altawfiiqu waafajintu ahaatay waxaan idhi asxaabu alxadiii ah, xadiidka asxaabtiisu xafid allahu allaha xifdiyo tacaala korhaye axyaa'ahum kuwooda nool wa raxima allaha u naxariisto amwaatahum intooda dhimatayna allaha u naxariistee hee yashhaduuna waxay qiraan oy ka markhaati kacaan lillaahi ilaahay waxay u qiraan tacaala korahaye bilwaxdaaniyati kelinimo walirasuuli rasuulkana waxay u qiraan birisaalati risaaladii bay u qiraan waalnubuwati iyo nebinimadii ah, allana kelinimada ayay u qiraan rasuulkana risaaladii iyo nebiwaday u qiraan wayactarifuuna rabbahum caza wajalla bisifaatihi asxaabuulxadiid buu ka bilaabay waana u duceeyey asxaabuulxadiid yaa la yidhaahdaa asxaabu alxadiid waxa weeyaan hum almutamasikuuna bikitaab illah waalmuttabicuuna lisunati nabiyihi muxamedin sal lla lay slam waa dadka kitaabka ilaahay ku dheggan sunnadii nebi maxamedna raacsan ayaa la yidhaahdaa asxaabu alxadiid shahrastaani wuxuu leeyahay asxaabu alxadiid waxaayaa lagu magacaabay maxaa yeelay liana cinaayatahum bitaxsiili alaxaadiidi wa naqli alakhbaari وبناء الأحكام على النصوص ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا خبرا أو أثرا بود أهل الحديث وحال لهم على أصحاب الحديث لأن ددال كود وحو أبدنيه أحاديث إني حصليان أخبارت إني سوغوريان أحكامت إني كدر لسان نصوصته oo aayad qur'aana ama xadiid inay axkaamta ku dhisaan qiyaas u noqon maayaan ama qiyaaska midka jeliga la yidhahdo ha noqdo ama qiyaaska midkiisa khafiga ah ha noqday qiyaas ma aadaan inta ay helayaan khabar ama ahar intay helayaan saas maana asxaabulxadiid nimankaasa la yidhahdo yacni waxa weeyaan inta ay aayad qur-aana ama xadiid heli karaan qiyaas ma aadaan ictimaadkoodu marka kuwaa wey asxaabulxadiidka waxaa ka soo horjeeda jeeda niman la yidhaahdo ahlura'yiga asxaaburayiga ahlunadarkaa ka soo horjeeda shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah isagana wuu sii caddeeyey oo majmuucu lfataawaga macnahaasuu sii sharxay wuxuu yidhi naxnu laa nacni biahli alxadiid almuqtasiriina cala samaacihi aw kitaabatihi aw riwaayatihi bal nacni bihim kula man kana axaqa bixifdihi wamacrifatihi wa fahmihi daahiran wa baatinan waitibaacihi baatinan wa daahira wuxuu leeyahay ulama jeedno markaan leenahay ahlulxadiidka iyo asxaabuulxadiid ulama jeedno uun dadka ku gaabsada xadiidka maqalkiisa iyo qoriddiisa iyo warintiisa intaa keliya kuwa ku gaabsada uun ulama jeedno waxaanse u jeednaa cid kasta oo u xaqnimo leh xadiidka xifdigiisa garashadiisa fahamkiisa daahir iyo baatinba raacitaankiisa xadiidka la raaco lagu camalfalo daahir iyo baatinba dadkaasaa loola jeedaa macnaha waxa weeye adiga waxaa loo baahay inaad fahanto markii asxaabuulxadiid la leeyahay macnuhu ma aha in laga wado mutakhasisiinta cilmiga xadiidka ku takhasustay in iyaga keliya lagama wado ayagaa hormuud ah oo yacni a'imo ah laakiin asxaabuulxadiid iyo ictiqaadkooda marka laga hadlayo lagu fasirayo maalan xadiidkii firqa naajiya lagu fasirayo maalan xadiidkii altaa'ifa almansuura marka lagu fasirayo asxaabulxadiidku keliya lagama wado mutakhasisiinta xadiidka ku takhasustay keliya maaha ee waxaa laga wadaa kuwaa xadiidka ku takhasusay iyo dadka raacsan oo dariiqadooda ku daba jooga oo a'immada ay u yihiin hadday khusaad yihiin hadday fuqaha yihiin hadday madax yihiin dadka raacsan hadday dadweynaha yihiin dariiqaa ayagu ay qaadeen oo xadiiska nebiga in wax walba laga hormariyo ah dadka ku raacsanna ayaga xukumkooduu leeyahay saasuu macnaha ayib ayaga xukumkooda ayuu leeyahay ee mutakhasisiinta keliyada lagama wado saasuu macnaha ka wadaa shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah hadal kaluu leeyahay wuxuu leeyahay hadalka isagoo sii wada shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wa adnaa khaslatin fii haulaai buul asxaabulxadiidka yacni calaamaadkooda iyo khisaasha lagu yaqaano ta ugu hoosaysa waxa weeyaan arrinta ugu hoosaysa waxa weeye waa maxabat alqur'aani waalxadiid waalbaxu canhuma waalbaxu canhuma wa can macaaniihima waalcamal bima calimuuhu min muujibihima fafuqahaa'u alxadiidi ahbaru biاlrasuuli min fuqahaa'i gayrihim wa suufiyatuhum atbacu lilrasuuli min suufiyati hayrihim wa umaraa'uhum axaqu bisiyaasati alnabawiyati min hayrihim wa caammatuhum axaqu bimuwaalaati alrasuuli min hayrihim hadal aad u qiimo badan wuxuu leeyahay shekhu islam ibn taymi aleyh raxmatullah yacni tilmaanta ama khaslada ugu hoosaysa ee kuwaa in laga hela ay laga maarmaan tahay ruux markuu asxaabuulxadiid ka mid noqonayo waxa weeyaan qur-aanka inuu jeclaado xadiidka nebiga sal baadhistooda inuu isku taxallujiyo macnahooda inuu raadiyo inuu wixii uu ka bartay oo macnahooda ka ogaaday uu ku camalfalo saas daraaddeed buu wuxuu leeyahay fuqahada xadiidka ile fuqahada waxaa jira fuqahaau ahlilxadiid baa jira iyo fuqahaau ahlura'yi baa kala jira ama fuqahaau lmutakalimiin fuqahada muxadisiinta rag waxaa jira haddana muxadisiin ah haddana fuqahaa kuwaasi wuxuu leeyahay yani waxa weeye rasuulka way uga xoog ogaalsan yihiin fuqahada kale waa uga xoog ogaalsan yihiin suufiyadooda ahlulxadiidka suufiyadooda ayaguna rasuulka waa ka raacid badan yihiin suufiyada kale oo su-aal baa meeshaa imaan karto ahlulxadiidku ma suufiyay leeyihin ilan suufiyadu waa yahan laqabkani waa laqab wuxuu noqdaybaa dad uun munxarifiina ku dhaca waayahan dambe wuxuu ka wadaa shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullah hadda ka horna dhowr goor baan baraarujinnay yacni waxa weeyaan maaqaan safaariniyad iyo wuxuu ah wuxuu ka wadaa culimmadii salafka ridwaanullaahi calayhim rag waxaa jiray cinaayo khaasa iyo dadaal gooniya ku bixin jiray nafta taskiyeynteeda iyo zuhdiga iyo dhanka waraca iyo ikhlaaqiyaadka iyo cibaadada badsigeeda laakiin isla markaa mutaqayidiin ku ahaa kitaabka iyo sunnada nebiga sal alay slam kuwaasaa marka la yidhaahdaa suufiyatu ahli lxadiid saasaa la yidhahda kitaabkiisa maalan yani mujalladkan altasawuf ee majmuuc lfataawaga ka mid ah, akhriya yani sida uu kaga hadlay shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullah lagama wado marka markuu magacani inxiraafay oo yani waxa weeye niman uun yani waxay haystaanba aan la garanaynin uu magac u noqday kuwaa kama u wado ee wuxuu ka wadaa a'immadii salafka raggii jaanibkaa xoogga saari jiray ayuu ku wadaa suufiyatu ahlilxadiid iyagu ku wadaa macana saas macana marka ayagaasina rasuulka waa uga raacid badan yihiin suufiyada kale ayib madaxdooduna ahlulxadiidka madaxdoodu xagga siyaasaddii nebigu wax ku maamuli jiray ayagaa uga xaqnimo badan kayrkood madaxdii ahlulxadiidka sida maalan a'immadii afarta ahaa sida maalan eh, cumar ibni cabdilcasiis raggii muxadiiinta ahaye haddana yani siyaasadda qabtay siyaasaddii iyo qaab maamulkoodu waa uga dhowaa waana uga xaqnimo badnaayeen madaxda intooda kale dariiqadii nebigu wax ku maamuli jiray salawatu rabbi waslamu caleyh saas macana wuxuu leeyahay wa caammatuhum axaqu bimuwaalaati arasuuli min hayrihim yacni ahlulxadiidka caammadooda dadweynaha raacsan iyo guud ahaantooduba way uga xaqnimo leeyihiin rasuulka jacaylkiisa dadka intooda kale ayaga uga xaqnimaya meeshaa marka waxaa ka muuqata macnaha ahlulxadiidka markii la yidhaahdo waxaa hormuud u ah culimmada xadiidka ku takhasustay riwaayatan wa fiqhan wa camalan wa nashran laakiin waxaa tabac u ah oo raacsanoo xukumkoodoo kale qaadanaya oo ahlulxadiid iyo ahlusunno iyo salafiyiin la dhihi karaa dadweynaha raacsane iyaga dariiqadooda haya sidaas wey macnaha ayib qoladaasuu marka ku bilaabay wuxuu yidhi marka waa ka alifay ninkii u baahan inuu faahfaahin dheeraada ka helo alimaam abu khatiib albaqdaadi caleyh raxmat ullah kitaabkiisa sharafu asxaabi alxadiid waa kitaab macnaha wax way qayima ah, yani fii mawduucihi wuxuu kaga hadlay ahlxadiidka iyo martabadooda iyo siday u sarreeyaan iyo sida xaqu iyaga ugu kooban yahay buu kaga hadlay sidoo kaleeto alimaam abulqasim itabari allaalaka'i kitaabkiisa isagana sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna waljamaca isagana fasal buu u sameeyey asxaabuulxadiid uu kaga hadlayo oo uu aad ugu ammaanaya macnaha sidaas weyaan ayib qultu waxaan idhi bui wabilaahi tawfiiq asxaabu xadiidka asxaabtiisu xafid allahu allaha xifdiyey asxaabuulxadiid marka waynu garannay asxaabuulxadiid waynu garannay waa ariiqii saxaabada iyo taabiciinta iyo aimmadii weynaa dadka haya waa asxaabuulxadiid magacaas kale saas taaifa almansuura waa la yidhahdaa firqa naajiya waa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa ahlusunna waljamaca iyagaa magacaa iskale qolada kale oo dhan erkiisu ku yahay way dhaceen inta kale qolyaha ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo way dhaceen xaqiiqo kuma ah ahlusunna waljamaca laakiin ahlusunna waljamaca magacaasi wuxuu ku rumoobaya asxaabu lxadiid buu ku rumoobaya ayib xafid allahu tacaala allaha xifdiye buu ihi axyaa'ahum kuwooda nool wa raxima allaha u naxariista amwaatahum kuwooda dhintaye hee yashhaduuna way qirayaan lilaahi ilahay waxay u qirayaan tacaala korahaye bilwaxdaaniyati keli ahaan kelinimo oo muxuu keli ku yahay waaxidun fii daatihi wa waaxidun fii sifaatihi wa waaxidun fii afcaalihi daatadiisa keli buu ku yahay oo cid daatadiisa shabahda male u eg ma jirto sifaadkiisa keli buu ku yahay oo sifaadkiisu qaabkay u yaallaan wax u egi ma jiro wax la wadaaga ma leh afcaashiisa keli buu ku yahay oo wax wax la maamulo oo wax la abuuro ma leh waxaad ku dartaa wa waaxidun fii uluuhiyatihi wa cibaadatihi cibaadada iyo caabudiddana keli buu ku yahayoo in cid kale lala wadaajiyoo lala caabudo gar ma ah waa gardaro intaasoo dhan baaba waxdaaniyada soo gelaysa saas wey macnaha walirasuuli rasuulkana waxay u qireen birisaalati risaaladiibay u qireen waalnubuwati iyo nebinimay u qireen labadaa asal waa labada tiiree diinta islaamka ku taagan tahay usuushan uu soo wada ee kaloo dhan labadaa asal bay ku taagan yihiin waxaad garanaysaa fiqhigiisa labada asal maxay yihiin ikhlaasu alcubudiyati lilah iyo iyo tajriidu lmutaabacati linabi sal lay alay slam laba arrimood inaad qirto allana aada cibaado u qirto aan lala wadaagin nebi maxamedna salawaatu rabbi waslamu aleyh inuu rasuul ahaa oo nebi ahaa inaad raacdana ay waajib kugu tahay inaad qirto labadaa tiir waa labada tiir ee diintu ku taagan tahay labada asal ee diinta dhan ba ku imaanaysa waana labada asalee shahaadateynka labada asalee shahaadateynka way macna ayagaasaa marka diintu ka bilaabataa ruuxu markuu soo gelayo iyagaa looga bilaabaa saas wey macna yani wuxuu khilaafsan yahay alimaam abu cuhmaan asaabuni caleyh raxmat ullah mutakalimiinta iyo culimmada qaarkoodoo ku kadsoomay oo yidhi meesha ruuxa wax looga bilaabo markuu ama islaamayo ama diinta soo gelayo awalu waajibin cala alcabdi waxay yidhaahdeen annadar adoonka marka ugu horreeya waxaa ku waajibaya intuusan wax kala samay inuu wax fiirfiiriyo ah, fikiro bal samadan fiiriyo oo dhulkan fiiriyo bal xaggan oo rugrug oo markaa kadib maaratay fiirfiiradaasi waa inay ilaahay ku hanuuniso oo dariiq dheer oo saasoo kale abay jeexeen qolo kale waxay yidhahdeen awalu waajibin huwa shaku bay dheheen ah, waajibka ugu horreeya horta addoonka waa inuu shakiyo oo tawxiid baaba laysugu yeedhahaya tawxiid iyo shaki maxaa kala galay fillahi shakun baa meesha taal waxaasoo dhan buu marka waxa weeyaan khilaafsan yahayo awal waajib oo addoonka loogu yeedhayo waxa weeyaan an yashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah ama mas'alada nadarka iyo ilaahay jiriddiisa waa masale fitri aba ah waa masale fitri ah kullu mawluudin yuuladu cala alfitra waay innii khalaqtu cibaadii xunafaa fajtalathum shayaaiinu can diinihim xadiidkii xadiid qudsiga fi saxiix muslim marka waxa weyaan masale firiya waay waxaanay mutakalimiinta iyo culimadan ahlu kuwan macnaha waxa weyaan caqlaaniyiintiiyo dad ku wareerinayaan wax asal lamaba haba labadaa asal baa diintu ku salaysan tahay waxaana kutusaya qur-aanka kutusaya wamaa arsalna min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ila ana facbuduun rasuul walba kelimadaasa loo soo dhiib jira cid xaq lagu caabudo ma jirto alla mooye xadiidkii cabdullahi bn cabbaas baad garanaysaan fii saxiixi albukhaariyi wa muslim markuu nebigu mucaad ibnu jabal u diray yaman u diray wuxuu ku yidhi inaka sata'tii qawman min ahli lkitaab marka ugu horraysa utagto maxay ku bilow baa layidhi ya ma cirka iyo malaha feerfiiriya la yidhi mise shakiya la yidhi maya waxaa la yidhi falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah aw anna moxamedan rasuulullah ayib xadiidkii cabdullahi bni cumar baa sidoo kale kutusaya fi saxiixi lbukhari wa muslim ayda umirtu an uqaatila annaasa xata yashhaduu an laa ilaha ila allah wa anna moxamedan rasuulullah ah, yacni inay ilaahayna u qiraan cubuudiyada oon lala wadaagin nebi maxamedna ay risaalada u qiraan ilaa taa laga helo waxa weeye dadka inaan la dagaalamo lay amray ibnu xajar wuxuu leeyahy caleyh raxmat ullah waqacat albada'atu bihima liannahumaa aslu اddiin aladi laa yasixu shayun hayruhumaa ila bihima labadaa kelimo iyo labadaa asal maxaa loogu bilaabay lianna waxaa loogu bilaabay waa labada asal ee iyaga la'aantood asal kale oo asaxayaba uusan jirin haddaan labadaa asal aan la qirin usuusha kale oo dhan waxba tari maayaan ayagay ku taagantahay diidan dhamma labadaa tiir bay ku taagantahay manaa labadaa asal bay ku taagantahay usuusha kale markaasay imaanayaan macnaha oo masaa-ishan kale uu ka hadli doono sifaatullah oo kaleeto maalan yani waxa weeyaan usuusha kale waaweyn masalatu alqada walqadar masalatu asaxaaba mas'alatu aliimaan iyo macnaha waxa wey tacriifkiisa markaa kadib bay imaan karaan labadan asal markii labadan tiir markii la saleeyo ayay imaan karayaan macnaha wayacrifuuna rabbahum caza wajalla bisifaatihi halkaasaan ku joojina insha allah tacala mawduuc kale ayuu galay وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم